alxamdu lilah rab alcaalamiin sala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii atibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan baabkii ugu dembeeyey oo baabka tobnaada ah ayaynu joognay aynu in ka mida ka gallay waxaanu ku saabsan yahay macaanilkelimaat iyo dabdi kelimaadka qaarkood la dabdinaayo iyo tafsiir alfaadda qaarkood la macnaynayo qaala imaamu nawawi raximah ullah altrujatu xaalay ku sugan tahay hamzada in la godo ra'dana lala godo wa hiya macruufatun waa la yaqaanaa qaala aljawhariyu jawhari saaxibu saxaax ama saaxibu sixaax labada mid walba waa loo dabdiyey waxau yidhi jawhari qaala abuu zaydin abuu zayd alansaari waxau yidhi waa shaykhu siibaweyhi siibaweyhi shaykhiisaa la odhan jiray zayd mashaayikh badan buu lahaa waa sheikh mashaayikhdiisi ka mida ah abu zayd alansaari wa yuqaalu turunja turunjana waa la yidhahdaa buuli wa fii saxiixi albukhaariyi fii kitaabi alacima saxiix albukhaari waxaa ku sugan fii kitaabi alacimati kitaabka kitaab kitaabuulacimo la yidhahdo waxaa ku sugan oo minhu saxiixa ka mida ah. fii haada alxadiisi masalu lutrunja nuun in la geliyo oo utrunja aan la odhanayn masalu lutrunja hamsadiiyo ra'diiba labadaba inta la godo in markaa jiimka nuun reebban laga horraysiiyo saasaa ku sugan utrujada waa geed mashaayikhdu waxay leeyihin waa macruufa laakiin anigu garan maayo sifada laakiin xadiidku sheegaayo ayuunbaa laga qaadanaya marka sifadiisu maynu ku garanaynaaye cayntiisa ma garanayno cayntiisa ma garanayno abu umaamata albaahiliyu ismuhu suday ibnu cajlaan magaciisu wuxuu ahaa suday ibnu cajlaan buu ahaa mansuubun ilaa baahila qabiilo baahilo la yidhaahdo ayaa loo nisbeeyaa qabiilatun macruufa waana qabiilo la yaqaan mucamar buu noqdo cimrigiisu waa dheeraaday wuxuu gaadhay dhowr iyo siddeetankii ayuu dhintay marka cimrigiisu waxaa la yidhaahdaa boqol wuu ka batali laakiin hijriga marka laga eegaayo koob iyo siddeetankii ama lix iyo siddeetankii ayuu dhintaa la yidhi marka magaciisuna waa musaqar sudayu ibnu cajlaan alxasadu tamanii zawaali nicmo inay ka tagto inuu jeclaysto weeyi cid kale ka tagto oo la jeclaanaya ruux nicmo ama wanaag haysta wanaagga ama nicmadaasi inay ka tagto ou nicmadaa waayo ayuu jeclaanaya oo tamanniyaya waxaa la yidhaha xasad baa layahy marka xasadku waa madmuum laba nooc baana loo qaybiyaa inuu jeclaysanayo qofka inta nicmadaasi ka tagto in isaga ku soo wareegto nicmadaasi waxay doontaa ha noqoto ama nicmo diiniya ha noqoto ama nicmiyo dunyawiya ha noqoto cibaado ha noqoto cilmi ha noqoto sifooyin wanaagsanoo ama deeqsinimo ah ama qurux ah ama waxa weeye geesinimo ah yacni marka ha noqoto qaran marka ha noqoto inuu ubad badan markaa yeeshay xoolo badan inuu yeeshay qurux badan inuu leeyahay magac wanaagsan inuu leeyahay karti badan iyo awood badan inuu leeyahay cilmi badan inuu leeyahay cibaado badan inuu le yacnii nicmo uun ama adduunyaha ha ama aakhiraha ku saabsanaatee inuu la jeclaysto isaga inta laga qaado in isaga lagu wareejiyo fasaxa badnaantii baa soo gelaysa bayaan badnaantii baa soo gelaysa waa kada wax kasta oo nicmo ah nicamku waa tusaalun baynu uga jeednaa ashyaadaynu sheegsheegayno ee maxsuur maaha marka nicmadaa inuu is yidhaahdo alla isaga maa laga qaado adiga lagu wareejiyo waa nooc waa xasadkii madmuunkaa mid labaad lafteed waa soo gelaysaa waa inuu is yidhaahdo adiga yaan laguma soo wareejina alla maa isaga laga qaado yaa nicmadaa u haysto ama caafimaadka ama xoogga ama taranta ama xoolaha ama cilmiga ama cibaadada ama magaca wanaagsan ama fasaaxada ama bayaanka ya wahaluma jarra ma isagun laga qaado adigayaan laguga soo wareejin bay labada noocba waxay noqonaysaa xasadkii madmuumkaa bay noqonaysaa waana xaaraan xasadkaasi walaa taxaasadu ha isxaasidina marka xasadku waa madmuum waa xuya waa dembi waalghibtatu tamani misliha min hayri zawaaliha haddaba waxaa jirta mid markaa eh, shabah ku yara leh laakiin iyadu ka duwan baa jirta waxaa la yidhaha khibta ayaa la yidhaha khibdadu waa maxay waa kamasho waa tamani misliha min ghayri zawaaliha nicmadaa mid la mida ayuu jeclaysanayaa in ilaahay siiyo iyadoo ruuxa aan nicmada laga qaadin lama jeclo ruuxa in nicmadaasi ka suusho oo ka tagto wuxuu la jecel yahay nicmadaasi inay u baaqi noqoto ha yeeshee ilaahay inuu ku arsaaqo nicmada nicmo la mida ayuu jeclaysanaya oo cibaadada hebel oo kale cilmiga hebel oo kale yacni markaa inuu yeesho ya deeqsinimada hebel oo kale yacni taasoo kale u jeclaysanaya waxaa la yidhaahdaa khibtaa la yidhahdaa walxasadu xaraamun waalkhibtatu fi lkhayri maxmuudatun maxbuuba xasadku waa xaraam waayo waa manhi wannahyu yaqtadii ataxriim xasadkii waa xaaraan waalkhibdatu fi lkhayri ilaa waxaan la kamanayo ee ruux isleeyahay mid la mida maa lagu siiyo waxay noqon kartaa khayr waxay noqon kartaa shar dee shar inuu khibdo ku sameeyaa ma fiicna ilaane oo way xun tahaye shayga wanaagsanee khayrkaa qofku inuu khibdo ku sameeyaa oo taa mid la mida inuu ilaahay siiyo uu jeclaystaa maxmuudatun waa mid la mahadinayo maxbuubatun la jecel waalmuraadu biqowlihi sala allahu alayh wasalam laa xasada ila fi isnatayn muraadka looga jeedo hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam laa xasada ila fi snatayni uu yidhi ay laa khibdata maxmuudatun yata'akadu alihtimaamu biha ila fi snatayn yacnii khibdo la mahadinayo oo la jeclaysanayaa ma jirto oo yata'akadu alihtimaamu biha uu adkaanayo in lagu hammiyaa ilaa fi snatayni laba shay gudahood mooyaane markaasuu labadii dabeedna markaa xadiisku sheegay marka lafdiga xasad waa lagu magacaabaye muraadka looga jeeday waa alghibtatu fi lkhayr baa laga tilmaamayey yacnii khibto tamani mid la mida tii uu jeclaysanayo qofka muuminkana qofka kale muuminka ah waa inuu wanaagga la jeclaystaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi haata nebigu sala allahu alayh wasalam oo ku yidhi xadiiska saxiixa ah midkiin rumayn maayo xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay iimaankii kaamilkaa ee waajibkaa laga heli maayo laakiin goorta laga helaya waa goorma waa markuu walaalkii la jeclaysto khayrka uu naftiisa la jecel yahay khayrkaana waxaa soo gelaya khayrkii adduunya khayrkii aakhiraba waa soo gelaya attirmidiyu mansuubun ilaa tirmida tirmidi waxaa loo nisbeeyey beledka tirmid la yidhaahdaa loo nisbeeyey qaala abu sacdin asamcaaniyu samcaani alansaab waxa uu yidhi kitaabka nisbooyinka ka warrama waa sheikha allifay hiya baldatun qadiimatun calaa tarafi nahri balkhin alladii yuqaalu lahu jayxuud waa beled horreeyey buu yidhi oo wakhti hore la dhisay oo qadiim ahaa qadiimada waxaa loo jeedaa waa mutaqadima ayaa loo jeedaa oo shaygu hadduu wakhti badan jiray waxaa la odhan karaa waa qadiima ayaa la odhan karaa laakiin looma jeedo weligeedba waa jirtay lagama tilmaamaayo waayo waa xaadiisa waa soo darriday oo makhluuq qadiimi ma jiro oo aan awal lahayni laakiin qadiimkii ictibaariga ahaa baa laga tilmaamayaayo qadiim wuxuu u yahay biictibaari maa bacdahu buu mutaqadim ka yahoo ka horreeyaa loo jeedaa calaa tarafi nahri balkhin webiga balkhin dacalkiisay ku taallaa alladii yuqaalu lahu jayxuun webigaasoo jayxuun la yidhaahdo jayxuun la yidhaahdo maa waraa'a nahrina waa ta lagu itlaaqi jiray wixii markaa ka shisheeya jayxuunkaas wa yuqaalu fi nisbati ilayha tirmidiyun nisbada beledkaa loo nisbaynayana waxaa la yidhahdaa tirmidiyun baa la yidhaahdaa bikasri taa'i waalmiimi ta'da iyo miimka labadaba laysla kasriyo oo laysla hoos dhigo oo hoosdhigooda ay ku sugan yihiin wa bidammihima iyo labaduba inay godan yihiin ay ku sugan yihiin oo turmudiyi la yidhaahdo wa bifatxi taa'i maca kasri ilmiimi iyo in ta'da kordhigeeda uu ku sugan yahay iyadoo lala qabo miimkuna inuu hoos dhigan yahay salaasatu awjuhin xakaaha asamcaaniyu waa saddex wejiyo samcaani uu ka xikaayooday wey saddex weji wey macnaa saddex siyood baa loo dabdiyey ama loo xarakeeyey tirmidiyun taadiyo miimka labadaba in la isla hoos dhigo oo tirmidiyun la yidhaahdo iyo labadaba in la ysla godo oo turmudiyun la yidhaahdo iyo in markaa tahoran la kor dhigo miimkana la hoos dhigo oo la yidhaahdo tirmidiyun waxaa loo nisbeeyey culamo badan baa loo nisbeeyey waxaase ugu caansan culammada loo nisbeeyey abu ciisa maxamed ibnu ciisa bnu sawrah atirmidi attirmidi ljaamic kitaabka jaamica ah ee axaadiista lagu kulmiyey kitaabada kala duwan ka koobsanaya ha yeeshee sunanka ku caanbaxay ee sunanu tirmidi la yidhaahdo sheikha allifay oo abuu ciisa maxamed ibnu ciisa ibnu sawra la yidhaahdo baa ugu caansan mashaayikhda loo nisbeeyo beledkaas waxaanu ahaa sheekh cilmi badan oo axaadiis badan qaybsan axaadiis fara badan haya kitaabkiisuna waa faa'iido badan yahay ilaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen faa'iidada kitaabka tirmidi laga helayaa waa ka dhowdahay faa'iidada saxiixulbukhaari iyo saxiix muslim laga helayo waayo isagoo faa'iidadiisu waa dhowdahay laakiin iyaga faa'iidadoodu waxay u baahantahy ta'ammul iyo u fiirsi badan bay u baahan tahay tirmidi wuxuu u yeelay baabab waa qaybqaybiyey axaadiistii waa tacliiqiyey kuwa lagu camal falay iyo kuwa camalku saaran yahay iyo kuwa loo badan yahayba waa kala sheegay markaa saas aawadeed yacnii aad iyo aad ayaa looga faa'iidaya in badan buu sheegaa uu yidhahaa jamaahiiru ahlicilmi xadiiskan bay ku faleen ama uu yidhaha wa calayhi alcamal oo saas yadaa yidhahdaa ama uu yidhaha daa'ifaa ku camalfashay laakiin badanku sidan kaley ku camalfaleen oo madaahibtii culammada uu ka xikaayoodaa markuu axaadiistii soo weriyo axaadiistii uu soo weriyo wuxuu dhintay abu ciisa maxamed ibnu ciisa bnu sawra atirmidi laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatankii hijiriga ayuu dhintay laba boqol iyo sagaaliyo toddobaatankii hijiriga ayuu dhintay abuu saciidin alkhudriyu radia allaahu canhu ismuhu sacd bnu maalik abu saciid alkhudri magaciisa waxaa la yidhahdaa sacd bnu maalik ibnu sinaan baa la yidhahdaa waxaana loo nisbeeyaa bani khudra waxaanu ka mid yahay saxaabada muksiriinta ah ee riwaayada badan ee axaadiista faraha badan la soo wariyey oo toddoba saxaabi ayaa mid waliba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan marka toddobadaasuu ku jiraa sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatu wabnu cabbaasin kada bnu cumar toddobada saxaabi ee mid weliba uu soo wariyey kun xadiis in ka badan waa abuu hurayra waa la garanayaa ee sacdun waxaa loo jeedaa abuu saciid alkhudri looma jeedo sacd ibnu abi waqaas waa sacd ibnu maalik ibnu sinaan marka magacii aanu caanka ku ahayn buu ku sheegay yacani nadmiga si uu markaa ugu gudan karo beyt keliya ugu wada cabiri karo abu hurayrata sacdun jaabirun anasun jaabir bnu cabdillaah jaabir bnu samuraha u qaadan anas waa anas ibnu malik sidiiqatu wa bnu cabbaasin kada bnu cumar sidiiqa waxaa loo jeedaa caaishatu binti abii bakrin asidiiq radia allaahu canhuma ayaa loo jeedaa caaisha iyaduna waxay soo warisay axaadiis badan oo kunka badan ibnu cabbaas iyo ibnu cumar waa toddoba saxaabi marka waxaa loo nisbeeyaa mansuubun ilaa bani khudrah wuxuu dhintay sida loo badiyo dhowr iyo lixdankii hijiriga ayuu dhintay saddex iyo lixdankii hijiriyada ayuu dhintay ama afar iyo lixdankii ayuu dhintay sida loo badiyaa waa sidaas qowl laakiin aan muctamad ahayn baa wuxuu leeyahay afar iyo toddobaatankii hijriga ayuu dhintay laakiin sida hore ayaa loo badiyaa abu daawuud asajistaaniyu siinka in la kordhigiyo lahoos dhigo labada waa loo dabdiyo waa loo xarakeeyey sijistaani iyo sajistaani ismuhu sulaymaan ibnualashcas magiciisa waxaa la yidhahdaa sulaymaan ibnualashcas baa la yidhahdaa waa saaxibu sunan sunanka abi daawuud waa shiikha leh waxaanu ahaa sheikh markaa cilmi badan ayuu ahaa axaadiis badanna markiisa markaa weeleeyey kitaabkiisa sunankana aad iyo aad baa loo ictimaadaa oo axaadiistii axkaamta ku saabsanayd ayuu wax badan oo ka mida ku soo arooriyey kitaabka waxaanu dhintay laba boqol iyo shan iyo toddobaatankii hijriga ayuu dhintay abuu ciisa tirmidi ayuu ka horreeyey afar sano annasaa'iyu nasaa'i waa saaxibu sunaneh huwa abuu cabdiraxmaani axmed ibnu shucayb kunyadiisa abuu cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa magaciisana axmed ibnu shucayb ayaa la yidhaahdaa sunanulkubraa waa shiikha alifay sida muctamadkaana mujtabahana waa shiikha leh culamada qaarkood waxay leeyihiin ibnu sunni baa leh mujtabaha oo nasaa'i laftiisu ma soo ikhtiyaarin oo kalama soo bixin sunankan yar ee mujtabaha la yidhaahdo isagu markaa kalama soo bixin bay culammada qaarkood yidhahdaan laakiin sida mashhuurka ah waa inuu labadaba isagu leeyahay oo allifay assunan alkubraa iyo assunan asuqraa assunan asuqraa baana caansan labada mid walbana waa matduuc wuxuu dhintay saddex boqol iyo saddex markay hijrigu ahayd ayuu dhintay asxaabu alkutubi sita isaga ayaa ugu geeri dambeeyey kutubo kale iyo musannafaad kalena waa leeyihi abuu mascuudin albadriyu abii mascuud albadri ismuhu cuqbatu bnu camrin magiciisa waxaa la yidhahaa cuqbatu bnu camrin baa la yidhaahdaa wa qaala jumhuuru alculamaa'i sakana badran walam yashhadhaa waxay yidhaahdeen culammada badankoodu beder waa degay laakiin beder ma xaadirin oo kama qayb gelin waa sida mashhuurkae caanka ah wa qaala azuhriyu zuhri waxa uu yidhi waalbukhaariy iyo bukhaari wa ghayruhumaa iyo kayrkoodba shahidahaa maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam beder waa xaadiro waa ka qayb galay oo rasuulka sala allahu aleyh wasalamna jidhkiisa ayuu beder kala qayb galay ha yeeshee waxaa caanbaxday qowlkaa hore ee jumhuurka uu sheikhu u nisbeeyey baa caanbaxay ilaa kutubta mustalaxu aad iyo aad ay u tusaaleeyaan nisbooyinka calaa khilaafi daahiriha ah ay u tusaaleeyaan abuu mascuud albadri oo waxay yidhahdeen albadriyi marka la yidhaahdo waxaa soo degdegaysa inuu beder ka qayb galay looma se jeedee waxaa loo jeedaa beder waa degey laakiin beder ma xaadirinoo kama qayb gelin daa'ifa culammada ka midii siday ku tageen oo zuhri iyo bukhaariya ay ka mid yihiin ayaa muctamad ah walow jumhuurku sida kaleba ha maraane waayo bukhaari saxiixiisa waxaa ku soo aroortay fii kitaabi almagaazi taabicigii wax ka warinaaya inuu yidhi markuu sheego inuu wax ka warinaayo abi mascuudin albadri wa kaana miman shahida badraa wuxuu ka mid ahaa dadkii bederka qaybgalu ka mid ahaa markaa sanad ka caalisan taabicigii isaga wax ka warinayay warka uu ka sheegay oo ah inuu beder ka qayb galay war ka caalisan lama hayo cid ka dambaysay warka ay sheegto ahlucilmiga qaarkood waxayan waxaa ka muctamadsan dee ciddan talaqiga wax kaga qaadatay ee ka sheegtay inuu beder ka qayb galay ee fii saxiix albukhaari ku sugan saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar waxa uu noqday qowlka ku saabsan in ay raajix tahay inuu beder ka qayb galay marka labada qowl ka muctamadsani waa inuu ka qayb galay beder weeye wuxuu dhintay afartankii hijiriga ayuu dhintay amaba in yar dabadeed buu dhintay addaarimiyu daarimi huwa abuu muxammadin cabdullaahi ibnu cabdiraxmaani addaarimi waa abuu muxammed magaciisana cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan baa la yidhahdaa mansuubun ilaa daarimin jaddi qabiilah daarin baa loo nisbeeyaa oo qabiilo awow u ah ayaa loo nisbeeyaa siyaalo kalena waa la yidhi oo ilaahay makaan baa loo nisbaynayaa iyo wax la midana waa la tilmaamay marka waa saaxibu sunan musnadna waa ku caanbaxay kitaabkiisu yeey kitaabkiisaa la yahaha sunanu daarimi ama musnadu daarimi laga cabbiro oo wakhtiyada qaarkood lagu taabacay sheikha iskale weeye waxaanu ahaa sheikh marka cilmi badan oo cibaado badan ayuu ahaa bukhaari bay aqraan ahaayeen sannadna waa ka geeri horreeyey oo bukhaari wuxuu dhintay laba boqol iyo lix iyo kontonkii hijiriga cabdullaahi bni cabdiraxmaan addaarimina wuxuu dhintay laba boqol iyo shan iyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay maalintii bukhaari loo sheegay oo lagu yidhi abuu muxamed addaarimi waa dhintay bukhaari aad buu u murugooday aad iyo aad buu u murugooday dabeedna bayd gabay ah ayuu maalintaa yidhi in tabqa tufjac binnaasi kullihim wa fanaa'u nafsika laa abaa laka afjacu haddaad baaqi noqotoo dhiman weydo dadkoo dhan baa lagugu argagax gelinayaa maalinba sida lagu leeyahay ruuxaad jeceshaha hebel baa dhintay argagax baad u taagantahiyo naxdin waxaase ka naxdin daran dee dhimashada naftaadu dhimanayso wa fanaa'u nafsika laa aba laka afjacu marka laba boqol iyo shan iyo kontonkii hijiriga ayuu dhintay qaala imaamu nawowi raximah ullah shacaa'iru allaahi tacaala macaalimu diinih ilaahay shacaa'irtiisu waa tilmaamaha diintiisa lagu tilmaansanayo weeye waaxiduhaa shaciira shacaa'ir waa jamac midhkeedana waa shaciira weeye mufradkeedu qaala jawhariyu jawhari wuxuu yidhi wa yuqaalu fi lwaaxidati shicaara shacaa'ir mufradkeeda waxa kale u soo aroortaa shicaarana waa la yidhahdaa marka shaciira iyo shicaara labadu waa laba mufrad laakiin mufradka mashhuurka ahi waxa weeye waa ka hore oo shaciira ah shacaa'irna lagu jamciyey wman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub albazaaru bazaar sheikha la yidhaahdaa saaxibu lmusnad kitaabka musnadka ee xadiidkaa sheikhale weeye biraa'i fii aakhirih ra' baa ku sugan aakhirkiis oo bimacnaa za'da iyo ra'da ayaa isu dhigaal eeg marka si aan za' loo moodinoo bazaaz inuu yahay aan loogu qaadan ayuu wuxuu yidhi ra' baa ugu dambaysa magaciisana waxaa la yidhahdaa axmed ibnu camr ibni cabdilkhaaliq baa la yidhahdaa axmed ibnu camrin ibni cabdilkhaaliq albazaar wuxuu dhintay laba boqol iyo labiyo sagaashankii hijiriga ayuu dhintay waa min culamaa'i qarni ahaalis almusnad almucallal musnadka la yidhahdo ayuu leeyahay musnad eh, iclaalna uu ku sugan yahay oo axaadiista uu iclaalinayo eh, wey laxdu lqabri qabriga luxudkiisu laxdi iyo luxdiba waa la yidhaahdaa bifatxi laami wuxuu ku sugan yahay laamka in la kordhigo wa dammiha iyo laamka in la godo oo laxdu in la yidhaahdo iyo luxdu in la yidhaahdo labaduba bannaan luqataani mashhuurataan waa laba luqo oo caan ah alfatxu afsaxu kordhigga ayaana fasaaxo badan wa huwa shaqun fii jaanibihi alqibliyi waa jeexis la jeexaayo qabriga oo dhinaciisa laga jeexaayo qiblada xiga xagga qiblada xiga ayaa loo iilinayaa marka laxdi waa maxay waa iil qabriga sidii qumaati loogu qodaayey ayaa mar keliya qodaalkii waxaa loo iilinaya loo leexinaya xagga qiblada si ruuxa xaggaa qiblada loo dhigo marka waa iil marka laxdi iyo iil waa isku macna wa huwa shaqun fii jaanibihi alqibliyi waa jeexis qabriga la jeexo oo dhinaciisa qiblada loo nisbeeyey bimacnaa qiblada xigta loo jeexo oo loo iiliyo yudkhalu fiihi almaytu laxdigaa waxaa la gelinayaa ama luxudka meydka ayaa la gelinaya yuqaalu laxadtu lmayta waalxadtuhu waxaa la yidhaahdaa laxadtu lmayta maydkii baan luxud ka dhigay yacnii iil ka dhigay wa alxadtuhu waxaan dhigay iilkii baan dhigay waa dhigista la dhigaayo si ciidda loogu roogo loogu aaso loo dhigayo marka laba siyood baa jirto oo shaqi iyo laxdi baa kala jira oo labadaba xabaasha loo qodo midna waa dhex ka jeex bartanka laga jeexo oo shaqi baa la yidhaahdaa shaqi ayaa la yidhaahdaa midna waa iiloo waa laxdi oo waa iilka xagga qiblada loo iilinayo sida saxiixa ah labaduba waa bannaan yihiin ha yeeshee waxa fiican oo si fadli badan haddaan xaaja keensannin iilka ayaa fiican oo xadiis baa ku soo arooray allaxdu lana washaqu lihayrina iilkuna annagu noo sugnaaday haddaannu muslimiinta nahay shaqiga oo dhexka jeexa ahina kayrkayuu u sugnaado gaalada bimacnaa ahlu kitaabka u sugnaaday marka xadiidkaasoo kale waxaa laga fahmaya nowcan maa manci la diidaayo dhexka jeexa la diidaya ayaa laga fahmaya ha yeeshee axaadiis kalaa soo aroortay oo tilmaamaysa in wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam dhexka jeexa laftiisa in la samayn jiray marka waxaa laga qaadanaya nowcan maa in ay iyada lafteedu bannaan tahay laakiin laga fiican yahay saasaa laga qaadanaya si adiladaa loo kulmiyo wakhtiyada qaarkoodna xaajaaba keensan karto waxaa dhici karta in meeshu ay jilicsan tahay ama wakhtigu wakhti roob iyo wax la mida uu yahay oo roobab badani ay jiraan oo looga baqaayo iilku inuu dumo marka xaalka caynkaasoo kale ah xaajada daraaddeed waa loo samaynayaa yacnii in dhexda laga jeexo waayo wax ka celinaya ayaa looga dhigayaa oo keensanaya inaanu dumin abu hurayrata abu hurayro ismuhu cabduraxmaan ibnu sakhrin cala alasaxi magaciisa cabduraxmaan ibnu sakhri baa la yidhaahdaa cala alasaxi qowlka sixada badan leh marka lagu socdo min naxwi alaaiina qowlan waxaa ku sugan ilaa soddon qowl baa ku jira oo magaciisa iyo magaca aabbihii labadaba waa laysku khilaafay kuniya bihurayratin waxaa lagu kuniyeeyey hurayro kaanat lahu fii siqari waxay u sugnaan jirtay bisaddaa yari hurayra waa hirun musaqara erayga hirun oo ah ayaa la tasqiiriyey markaasay bay u sugnaan jirtay bisaddaa yari wa huwa awalu man kuniya bi haada waxaanu ahaa kii ugu horreeyey ee lagu kuniyeeyey ee kunyo looga dhigay sida saxiixa kunyo ma aha waa laqab laakiin waa laqabun bisiiqati kunya laqab weeye laqabkaasi laakiin wuxuu ku yimi siiqo ama odhaah kunyo ayuu ku yimi oo suuradii kunyadoo kale ayuu ku yimi kunyadu waa abu fulaan ama ummu fulaan in la yidhaahdo laakiin hadda laqabnima ayaa looga jeeday magaciisu waagii hore qabla alislaam waxaa la odhan jiray cabdushamsin baa la odhan jiray dabeedna magacii waa laga beddeley waayo magaciisu wuxuu ahaa mucabad ligayr illaah wuxuu addoon u ahaa oo addoon looga dhigay cidaan ilaahay ahayn waa qoraxda addoonkeedii baa macnuhu noqonaya cabdushamsin marka la yidhaahdo marka waxaa la soo wariyaa in nebigu sala allahu aleyh wasalam ka bedelay laakiin waxaa laysku qabtay ma cabdullaahi buu nebigu ku magacaabay markuu ka bedelay cabdushamsin mise cabduraxmaan buu ku magacaabay taas iyadaabaa laysku qabtay marka khilaaf baa ku jira calaa kulli xaal magaciisa iyo magaca aabbihi labadaba imaamu nawowi isagu wuxuu arjaxay ou yidhi waa asax waa sixo badan yahay in magaciisana cabduraxmaan la yidhaahdo magaca aabbihiina sakhri la yidhaahdo axaadiis fara badan ayuu soo wariyey muddada uu nebiga la saaxiibayna waa koobnayd waayo sannadii toddobaad ee hijriga ayuu islaamay nebigana sala allahu aleyh wasalam waxaa la oofsaday sannaddii koob iyo tobnaad ee hijriga awalkeedii rabiiculawal ayaa la oofsaday marka waxaan afar sano ka badnayn ayuu nebiga la joogay oo la saaxiibay axaadiis fara badanna nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka weeliyey waxa uu ahaa axfadu xufaadi saxaaba xufaadda saxaabada ka ugu xifdiga badan ayuu ahaa culammada qaarkood waxay yidhahdeen shan kun oo xadiis in ka badan ayuu soo wariyey ayay yidhaahdeen shaqo kale ma lahayn inuu yacni cibaadada markuu guto nabiga sala allahu aleyh wasalam inuu axaadiistaas ka maqlo oo ka qaato oo qaybo mooyaane shaqo kale ma lahayn meeluu u fooftago ama ka shaqaysto ama shaqo adduunyo uu sameeya ma jirin wuxuu idhi markii hore waan ilaawi jiray axaadiista dabeedna nebiga sala allahu aleyh wasalam buu u tegey qisadii buu u sheegay nebigaa ku yidhi sala allahu aleyh wasalam go'a la kala baxa markaasuu go'iisi fidiyey oo la kala baxay markaasuu yidhi isku laabo sidii wax wax ku laabayoo kale ayuu go-i dabeedna isugu soo laabay oo afafka isu geeyey sidii wax wax ku qaadaya oo ku laabaya marka maalintaa dabadeed waxba ma ilaawin buuri maalintaa dabadeed waxba ma ilaawin buuri qisooyin cajiibana waa laga soo naqliya nin baa ku yidhi baa la yidhi axaadiistaad nebiga ka sheegaysa waad badisa axaadiis badan baad nebiga ka sheegtaa buuri aa sida la soo naqliyey tawaariikhda waxyaala badan bay soo naqliyaan markaasuu yidhi imaamku salaaddii cishayna tujinayay xalay faatixada dabadeed muxuu ku tukadee suuraduhu ku tukaday maxay ahaayeen markaasuu garan maayo markaasuu wakhti fara badan sheegay oo uu yidhi intaas oo muddo ah zamankii hadda ma xasuusta uu sheegayey ma bilay ahayd mise sanawaad waxaan sheegi karaa habeen kastaba suuraddu ku tujiyey ayaan sheegi karaa dadka qaarkood waa tacniyaan abu hurayre laakiin waxay ku dhaleecaynayaan ku tacninayaan iyagunbaa naftooda dhibaya abu hurayre waxba yeeli maayaan ka naatixin sakhratan yowman liyuuhinaha falam yadirha wa awhaa qarnahu alwacilu ninka abu hurayre wax ka sheegaya wuxuu ka dhigan yahay nin buurta hirdiyayo isle markaa hirdin buurta ku burburi saasoo kaleu ka dhigan yahay ninka buurtaa madaxa la dhacay ee sii buurta hirdin ku burburi buurtii wax ma yeelayaa maya wax allo wuxuu yeelayaa ma jiro wa awhaa qarnahu alwacilu isagun isagunbaa hadduu xataa uu ahaa goodir hadduu ahaa geesa dhaadheer isagunbaa geesihiisa burburinaya yacni wuxuu buurta yeelayaa ma jiro markaa ruuxa abu hurayre tacninayaa abu hurayre waxba yeeli maayo abu hurayrana wax lagu tacniyo ama lagu duro ama lagu eh, dhaleeceeyo uma sugnaan waxaanu ahaa markaysagaa mid rus sheegaya oo xifdi badan ayuu ahaa marka wuxuu axaadiista iskaga darsaday ama wuxuu iska dhex geliyey ama waxaanu ogaynoo sheegay midnaba ma jirto midnaba ma jirto saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam in midnaba waxba laga sheega maaha saxaabadda nebigu waa wada cuduul wax fisqi iyo wax xumaanoo ku sugani ma jiro barakadii suxbada nebiga sala allahu alayh wasalam baa ku duxday xagga xifdigana way xifdi badnaayeen waxaynay ogayn ama aynay hubin ma sheegi jirin markay is yidhahdaan xoogaa ilowshiyey waxbaa idinku yimi waa ka gaabsan jireen oo waa iska dayn jireen taasina waxay ku dhisan tahay tacdiimka ilaahay iyo rasuulkiisa ay weynaynayaan ayaa keensaday markaa ruuxa abu hurayre dacninaya isagunbaa isdacninaya isagunbaa isdhibaya laa yaduru ilaa nafsah aadananii bilxarbi arayga aadananii waa i ogeysiiyey bilxarbi dagaal buu i ogeysiiyey ay aclamanii waxa loo jeeda waa i ogeysiiyey wa macnaahu adhara muxaarabatii macnaha looga jeedaana waxay tahay wuxuu muujiyey dagaalku ila dagaalamay man caada lii waliyan faqad aadananii bilxarbi faqad aadantuhu bilxarbina waa loo soo wariyey abuu xaniifata abuu xaniife ismuhu nucmaan bnu haabit bni zawta magaciisa waxaa la odhan jiray annucmaanu bnu thaabit ibni zawta ayaa la odhan jiray kunyadiisuna abi xaniifay ahayd asalkiisu wuxuu ahaa min faris xagga iyo faris ayaa nasabkiisu ka soo jeedaa qolyaha xanafiyadu markay faanayaan xadiiskii bay soo qaataan low kaana aliimaanu bihurayaa lanaalahu rijaalu min haa'ulaa yacni min faris salmaaniya buu ku saabsanaa laakiin maadaama isaguna asalkaa ka soo jeedo waxay yidhaahdeen dee nasiib buu ku yeelanayaa bay yidhahdeen nasiib ayuu ku yeelanayaa ayay yidhaahdeen waxay sheegtaan qolyaha xanafiyadu inuu ahaa taabici oo saxaabada qaarkood la kulmay ilaa ay yidhaahdeen lix saxaabi buu la kulmay laakiin sida saxiixa ah ee culammada muxaqiqiintu qabaan hal saxaabi inuu la kulmay ma sugnaa waa jirtaa wakhtiguu jiray asxaabtii in wax ka noolaayeen laakiin wax liqaaya oo kulan ah oo axad saxaabada ka mida uu la kulmay mid sugan ma aha mar haddaynay taasi sugnaynna taabicinimadu uma sugnaanayso wuxuu noqonayaa taabici taabici buu noqonayaa sida imaam maalik ba uu yahay taabicu taabici ayaa imaam abu xaniifana u yahay taabicu taabici laakiin qolada xanafiyada qaarkood waxay ku doodaan taabici buu ahaa asaxaabta qaarkoodna waa la kulmay a'immada afartaana cid taabiciya isaga keliya ku jirta isaga keliya ku jira cid taabiciya sidaasay iyagu sheegteen waase sheegnay sida saxiixa ashaaficiyu shaafici abuu cabdillaahi kunyadiisa abuu cabdillaahi baa la yidhaahdaa culamo badan baa kunyadaa lagu kunyayn jiray oo abuu cabdillaahi la odhan jiray ilaa bacdi ay yidhaahdeen waa kunyatulculamaa magiciisa waxaa la odhan jiray maxamed ibnu idriisa bni alcabaasi bni cusmaana bni shaafici bni saa'ib bni cubayd ibni cubayd ibni cabdiyaziid ibni haashim ibni lmualibi ibni cabdi manaaf ibni qusay wuxuu nasabkiisii taxay ilaa qusay ibnu kilaab magaciisa moxamed baa laodhan jiray waa ina idriis idriisna cabbaas baa dhalay cabbaasna cuhmaan baa dhalay cuhmaanna shaafic baa dhalay marka ashaafici awowgii maadaama shaafici laodhan jiray isagiibaa waxaa loo nisbeeyey shaafica awowgii ah baa loo nisbeeyey haddaba ruuxa markaa maxamed ibnu idriis madhabkiisii inuu haysto loo nisbaynayana maxaa lo odhanaya ile isagii baa nisbe taagnaaye isagii nisbatu ila buu taagnaa ruuxa kale loo nisbaynayana muxuu noqonayaa laba nisbana iskama daba dhacayaan yaa u nisbaa ku jirta marka waxa magaciisa waxay noqonaysaa yaa u nisbadii hore ka qaad yaa u nisbo kale geli mid kale u niyood inay tahay marka waxaa loo nisbaynayaa marka maxamed ibnu idriis ila isagii baa shaafici calam isaga noqdee nisbe ha ahaatee sidii magacoo kale u noqday marka nasabkiisu waa saas weeye nabiga sala allahu alayh wasalam waxay isugu yimaadaan cabdumanaaf bay isugu yimaadaan oo nebigu waa haashim ibni cabdi manaaf ayuu soo gelayaa marka haashim iyo mualib baa walaala ah nebiguna waa moxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdi manaaf halkaan baraarujiya cabdumanaaf miimku sida saxdaa waa kor dhigan yahay marka nuskhada daaruminhaaj sida ku dhacday oo ah markaysagaa miimka inuu godaayo cabdu munaaf odhanaayo waxa weeye waa sabqu qalam marka sida uu ku saxan yahay waa sidii mashhuurka ahayd waa cabda manaaf in la yidhaha manaaf cabdimanaafna afar buu dhalay afartaa uu dhalay ee tarmay waxa weeyaan waa hashim iyo cabdishamsi iyo nawfal iyo mualib afartaa weeye waxaa xulafo ahaa banu mualib iyo banu hashim baa xulafa ahaa oo markii gaaladii quraysheed nebiga sala allahu alayh wasalam aawadii ay reer bani haashim u go'doomiyeen oo cunaqabataynta ay ku soo rogeen oo ay yidhaahdeen cidhiidhi ha lagu sameeyo ha la cunaqabateeyo reer bani haashim oo waxba yaan laga iibin oo waxba yaan la siin oo waxba yaan laga iibsan yaa mucaamalada iyo xidhiidhka ha loo jaro muqaatacadaa markay ku sameeyeen labada reere kale ee reer cabdimanaaf ahi waa nawfal iyo cabdishamsiye eh. waxay la socdeen gaaladii quraysheed ee reer bani hashim go'doominaysay laakiin reer bani mualib iyagu waxay yidhaahdeen annagu reer haashim baan wax la qabaynaa hadday dhintaanna waa la dhimanaynaa hadday noolaadaanna waa la noolaanaynaa de markaa waa kala baxeen afartii walaalaha reer cabdishamsi waxa ahaa cusmaan ibnu cafaan iyo mucaawiye iyo abu sufyaan iyo ayaa ahaa reer nawfalna waxa ahaa jubayr ibnu mucim ibni cadiy ayaa ahaa khumuskii markii la siiyey qolada reer bani mutalib nebigu sala allahu aleyh wasalam wax ka siiyey khumuskii haniimada reer bani haashim markii wax laga siinaayey reer bani mutalibna waa laga siiyey labada kale waxba lagama siin waxaa isa soo raacay cuhmaan ibnu cafaan iyo jubayr ibnu mutcim ibnu cadiy labadoodaa issoo raacay nebigay u yimaadeen sala allahu aleyh wasalam waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah reer bani haashim garanay in khumuska wax laga siiyo oo dee waa naga kaa xigaan ee reer bani mutalib maxaa wax looga siinayaa oo annaga nalooga siin waayey ila waa ku simannahaye nasabka haddii laga eego waa mutalib ibnu cabdi manaaf iyo haashim ibnu cabdi manaaf iyo cabdishams ibnu cabdi manaaf iyo nawfal ibnu cabdi manaaf marka haashim marka halkaa la dhigo saddexda kale cabdimanaaf bay markaa dee ugu tegayaan haashim maxaa iyaga loo siiyey oo khumuskii haniimada wax looga siiyey furkii haniimada lasoo furtay khumuskii qaraabada maxaa iyaga wax looga siiyey oo annaga noologa siin waayo nebigu wuxuu ku yihi sala allahu aleyh wasalam banuu haashimin wa banuulmualibi lam yaftariquu fi jaahiliyati wala fii islaam banu haashim iyo banuumualib gaalnimo iyo islaamnimo toonna may kala tegin isku mid bay ahaayeen saasaa nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wuxuu tilmaamayaa waagii horena inay waxa weeye labadan qolo ay isku mid ahaayeen markii islaamnimadu ay yani markaa islaamnimadu ay timina oo gaaladii quraysheed ay markaa dhibaataynaysayna markaa lafteedana inay reer bani haashim la socdeen calaa kulli xaal marka reer bani haashim gaalkoodiiyo muslimkoodiiba waa daafacaya nebiga sala allahu alay wasalam oo xataa ka gaalkii qaraabanimuu ku daafacayay reer bani mualibna saasay ahaayeen iyana iskaga kaa khaldameen reer bani mualib iyo reer bani cabdimualib cabdimualib waa ina haashim waana dee madigaa tarmay markii hore madi ma ahayn laakiin walaalkii asad dee taran ragga kama tegin dumar buu ka tego dumarkiina dee waxa weeye markii dambe nasabkoodii waa go'aya marka wuxuu noqday reer bani haashimka dhaqmay dhammaan inuu ku wada arooraayo cabdulmualib ila walaalkii asad ibnu haashim wax ragga kama tegin marka cabdimualib waa nebiga awowgii ruma waana ina haashim mualibka loo nisbaynayaana waa mualibka u adeerka ah ee isaguina cabdimanaaf ah sida loogu nisbeeyeyna waxay tahay cabdulmualib waxaa ree abti u ahaa reer bani cabdinajaar oo ansaarta ka mid ah khayru duuri lansaari banu cabdinajaar guryaha ansaareed guriga ugu khayrka badan guriga ugu wanaagsanaa reerka gurigaasaa u ahaa ree abti marka isagoo xaggaa ku dhashay madiina ayaa aabbihii dhinta aabbihii haashim waa dhinta adeerkii mualib waa shaafici odaygu ka isiran yahay weeyaane ayaa inankii doonay oo madiine tegey oo re'abtigii ka soo qaaday daad masaafada maka iyo madiine udhaxaysa waa masaafo dheer waana inan yar masaafadaa badan ee rafaadka abula soo mara maka markuu soo galay ayuu xoogaa dee markaa aasaartii raadkii safarkaa saameeyey maadaamuu ilmo yar yahay markaa xoogaa yaro madow baa ku dhigay markaasaa la yidhi alla mualib baa addoon wata carabtuna madowba hadday arkaan waxaa u soo degdegaysa inuu addoon yahay markaa sida uu magacu ku qabsaday saasuu ahaa cabdulmualib markaa shaafici wuxuu dhashay sannaddii oo abu xaniifa dhintay abu xaniifa wuxuu dhintay boqol iyo konton markay hijiriyadu ahayd waxaana filayaa saddex iyo sagaashankii hijiriga ayuu dhashay boqol iyo kontonkiina waa dhintay abu xaniifa shaaficina boqol iyo kontonkaasuu dhashay laba boqol iyo afar markay hijrigu ahaydna waa dhintay sannadaa shaafici dhintayna muslim ibnu xajaaj baa dhashay saaxibu saxiix magacyada waxaad ku arkaysaa cabdi yaziid iyo cabdi manaafiya inay ku jiraan magaca looga addoon dhigay ilaahay cidaan ahaynna dee ma bannaana laakiin dee asmaadii hore ee dee qadiimka ahaa ee sidaa ku baxay ee ciddii lo odhan jirayna ay dhimatay tafiirtii mid laga beddelaya ma ahoo loo odhanaayo awowgaa ama aabbahaa ayaan magaca ka bedelaynaa magaciisu wuxuu ahaa mucabad ligayr illaahiya cabdiraxmaan bayn odhanaynaa ama cabdullaahi bayn odhanaynaa la odhan maayo iyaga sidoodii baa loo baaqi yeelaya asalbu bifatxi saai lmusallasati wa iskaani illaami huwa alcaybu salbi wuxuu ku sugan yahay sa'da saddexda dhibcood leh kordhigeedu ku sugan yahay la kordhigo wa iskaani laami iyo laamka in la reebo waalcaybu waa ceebta xunafaau jamcu xaniif xunafaa xaniif oo mufradaa la jamciyo xunafaa baa lagu jamciyey wa huwa almustaqiim waa kii toosnaa weeye wa qiila waxaa leehy almaa'ilu ila alxaqi waa kii xaqa u iishay almucridu can ilbaatili ka jeestay baatilka macnaha mashhuurkiina waa kaa dambe oo xanafku waa qallooca iiladka ayaa la yidhaahdaa lowlaa xanafun fii rijlihi maa kaana fii fityaanikum min milihi yacni axnaf ibnu qays marka hooyadii ay ciyaarsiinaysay ayaa waxay tidhi qallooc yaroo addimadiisa ku jira haddaanu jiri lahayn inamadiinnaba mid la mida lagama heleen ceeb intaasuu leeyihi xanaf in yaroo qallaafa yani marka xunafaa waxaa loo jeedaa waa mid xaqa u iilanaya oo baatiloo dhan ka soo iilanaya bacdi culammada ka midna waxay yidhaahdeen waa tasmiyatu shay bididdi waa shayga in lidkiisii lagu magacaabayo waa sida loo yidhaahdo kii waxa weeye la qaniinay saliim oo kale ayaa kanna markaa la yidhi markaa mustaqiimkii xaniif la yidhi laakiin wejiga dambe ayaa markaa mashhuursan almarcashiyu marcashi waa nisbo bifatxilmiimi waxay ku sugan tahay miimka in la kordhigo wa iskaanin raa'i iyo ra'da in la reebo wa fatxil cayni iyo caynka in la kordhigo caynkaasu almuhmalati taan dhibicda lahayn ahaatay wa bishiini iyo shiin in la akhriyo shiinkaasoo almucjamati tii dhibcaha lahayd ahaatay waxaynu soo marray nin laodhan jiray caabid ahaayo xudayfatu bnu qataadat almarcashi laodhan jiray ayuu hadal ka soo naqliyey saasuu u keenay marcashi atustariyu tustari iyaduna waa nisbo bidami taa'i aluulaa waxay ku sugan tahay ta'da hore in la godaayo wa fatxi ahaaniyati ta'da labaadna la kordhigaayo wa iskaani siini siinka la reebaayo siinkaasoo almuhmalati taan dhibicda lahayn ahaatay baynahumaa xaalay labada dhexdooda ku sugantahoo labada ta'ood u dhaxayso mansuubun ilaa tustara waxaa loo nisbaynayaa magaalada tustar la yidhaahdo almadiinati almacruufa magaaladii la yaqaanay ayaa loo nisbaynaya waa magaalo tustar la yidhaahdo wuxuu wax ka soo naqliyey sheekh magaaladaa loo nisbeeyey oo la odhan jiray sahl bnu cabdillaahi tustari oo nin zaahida ahaa oo caabid ah caalimna ah waxaanu ka mid ahaa culammadii qarnigii saddexaad buu ka mid ahaa laba boqol iyo saddex iyo siddeetan markay hijrigu ahayd ayuu dhintay almuxaasibiyu muxaasibi bidami lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka in la godo qaala samcaaniyu samcaani wuxuu yidhi waa saaxibu lansaabeh qiila lahu dalik waxaa loo yidhi muxaasibi liannahu kaana yuxaasibu nafsahu wuxuu ahaan jiray mid naftiisa xisaaba wa huwa miman jumica lahu cilmu aldaahiri waalbaatin wuxuuna ka mid ahaa dadkii loo kulmiyey cilmiga muuqda iyo cilmiga qarsoon labadaba xaari lmuxaasibi wuxuu ahaa nin caalim ah oo zaahid ah kutubo badan iyo musanafaad badanna waa alifay culammada qaarkoodna ashyaada qaarkood bay ku naqdiyeen oo uu ka mid yahay imaam axmed ibnu xambal isku wakhti baynay ah, ahaayeenoo isku casri bay ahaayeen xaari lmuxaasibi wuxuu dhintay laba boqol iyo saddex iyo afartan markii hijirigu ahaa ayuu dhintay shiikhu markuu yidhi samcaani isagoo ka soo naqlinaya wuxuu ka mid ahaa dadka loo kulmiyey cilmiga daahirka iyo cilmiga baatinka ah waxay aqbali kartaa macna saxiixa cilmiga daahirka iyo cilmiga baatinku wuxuuna aqbali karaa macno faasida haddii waxa weeye loo jeedo yacni cilmiga ku saabsan alafcaal adaahira iyo aqwaasha iyo oraahyada iyo ficilada muuqdaa cilmiga ku saabsan iyo cilmiga quluubta iyo niyaadka iyo ku saabsan haddii loo jeedo dee waa saxoo cilmi daahir iyo cilmi baatina in la yidhahdaa dhibi kuma sugna haddii loo jeedo tafsiirka nusuusta marka la eegaayo macaanida daahirka muuqata ee nusuusta ka muuqata iyo macaanida khafiga ah ee ta'amulka iyo istimbaadka u baahan yacni baatin lagu cabiro dalaalaadka daahirkae muuqda ee iska waadixaana lagu cabiro inay tahay cilmu daahir iyadana waxa weeye waa macno saxa oo lafdigu aqbali karo haddii laakiin loo jeedo cilmi yacni daahirka shareecada khilaafsan oo wixii shareecada daahirkeeda lagu banneeyey ama lagu xarimay cilmi khilaafsan oo si kale ka dhigaya haddii loo jeedo oo waxyaalaha marka ay sheegtaan mutasawifada qaarkood ta noocaas oo kale a ah laga dhigaayo wuxuu noqonayaa mid baatila buu noqonaya waxay u qabaan dadka qaarkood yacni nebi muuse wuxuu ku sugnaa daahirkii shareecada khadirna wuxuu ku sugnaa baatinkii ka cilmu baatin iyo cilmu daahir bay kala haysteen markaa sidaa khadir iyo muuse ay kala ahaayeen oo kale baa dadka qaarkood u macaamili karaan oo culammada shareecada taqaanaa waxyaalo aynay bay cilmu baatin ama cilmu ladunni ayagu ku helayaan ta noocaasi wuxuu noqonayaa marka mid baatila buu noqonaya mid baatila ayuu noqonayaa nebi muusena looma soo dirin khadir oo mabcuusu ma ahayn wa kaana annabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasatan wa bucistu ila annaasi caamma waatuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam nebiga nebiyadii hore ka mid ahaa wuxuu ahaan jiray mid qowmkiisa si gaara ah loogu soo diro laakiin aniga dadkao dhan baa lay soo diraa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam markaa khadir siduu ula macaamilay nebi muuse kama yeeli kareen nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam waayo muuse dadkii loo soo diray khadir kuma jirin risaaladiisa inuu raacana laazim kuma ahayn qowmkiisa isaga loo soo dira laakiin hadduu nebi moxamed sala allahu alay wasalam ay kulmi lahaayeen fadli cid kale toonna nebi markaa moxamed ma khilaafi karteen waayo isaga caalamiintao dhan baa loo soo diray marka sharciga iyo risaaladda uu wadaa laazim bay ku noqon lahay dhammaan inay wada raacaan qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llahi ilaykum jamiica tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira aayaadka qur'aanka iyo axaadiista in nabiga sala allahu alayh wasalam nebi maxamed loo soo diray khalqigoo dhan dadkoo dhan in loo soo diray jinni iyo insiba marka cid khilaafi lahayd saasayna u jirin marka cilmu baatin shareecada nebi maxamed lagu khilaafayaa yacni ma jiro qisada khadirna saasayna deliil ugu ahayn waatuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum maa xalla lahu ila an yatabicanii muuse hadduu noolaan lahaayo dhexdiinna joogo oo joogi lahaa xalaal uma noqotay inuu aniga raaca mooyaane wax kale carfu ljannati bifatxi lcayni wa iskaani alraa'i wa bilfaa waxay ku sugan tahay caynka in la kordhigo wa iskaani araa'i iyo ra'da in la reebo wa bilfaa'i iyo faa in la akhriyo riixuha waa urta jannada weeyi udugga ama udgoonka jannada weeyi falyatabawa' maqcadahu min annaar ha dego ama ha diyaarsado meeshuu ka fadhiisanayo naarta makaanu fadhigiisa uu fadhiisanayo ha diyaarsado ama ha dego min annaari xalu maqcadkaasi naarta ka mid yahay ay falyanzilhu ha dego wa qiila waxaa layihi falyatakhidhu ha samaysto ha yeesho qiila waxaa la yidhi huwa ducaa'un waa habaar wa qiila waxaa la yidhi huwa khabarun waa khabar oo siiqadii yacni waxaa looga jeedaa inshaaun yuraadu bihi khabarun ama amrun yuraadu bihi alkhabaru amar khabarnimo looga jeedo oo macnuhu khabar u siiqadii waa siiqo amar oo dee laamulamri baa ku jira laamkaasi waa laamulamri marka laamulamri iyada uu ku jiro ayaa haddana waxaa loo jeeda macno khabarnimo a baa loo jeeda wuu diyaarsanaya baa loo jeeda waayo waciid ahaan baa loo keena macnuhu waa isu tegaya addalaalatu bifatxi daali wa kasriha dalaaladu waxay ku sugan tahay daalka in la kordhigo iyo in la hoos dhigo wa yuqaalu duluula duluulana waa la yidhaahdaa bidami daali wallaami daalka iyo laamka labadaba laysla godo laakiin waxaa fasaaxo badan daalka in la kordhigo addalaala la yidhaahdo waxaa kaloo la soo naqliyey addulaalana waa la soo naqliyey laakin waxaa fasaaxo badan daalka in la kordhigo aawiyatu awiyadu bifatxi aa'i waxay ku sugan tahay taada in la kordhigo wa kasri lwaawi iyo waawga in la hoos dhigo qaala ahluluqati waxay yidhahdeen ahluluquhu hiyo damiiru waa qalbigay yidhaahdeen waa qalbiga awiyadu attaraaqi erayga attaraaqi waa jamcu tarquwa tarquwa waa kalxanta attaraaqina waa lafaha kalxamaha wa hiya alcadmu aladii bayna suqrati annaxri waalcaatiqi waa lafta u dhaxaysa ee halka godane dhuunta iyo walcaatiqi halkaa degta ee wax la saari karo yacni markaa qarqarka halkaa degta lafta u dhaxaysa ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni tarquwa taraaqina waa lagu jamciyaa yajlisuuna xilaqan waxay fadhiisanayaan xaalay xalqada yihiin bifatxi alxaa'i wa kasriha waxay ku sugan tahay xaada in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo luqataani waa laba luqo ibnu maajah ibnu maajah huwa abu cabdillaahi moxamed ibnu yaziid alqaswiini waa saaxibu sunan asxaabu lkutub asita ayuu ka mid yahay sunan ibnu maajah sheikha iskale weeye maxamed ibnu yaziid baa la yidhaahdaa alqaswiini kunyadiisuna waa abu cabdillaahi wuxuu dhintay laba boqol iyo saddex iyo toddobaatankii hijriga ayuu dhintay abudardaai abudarda waa saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mid ah ismuhu cuwaymir magaciisa cuweymir baa la yidhaahdaa waa caamir oo la tasqiiriyey wa qiila caamirun waxaa kaloo leeyay caamirna waa la yidhahdaa bacdina waxaabay yidhaahdeen cuweymir ibnu caamir ayaa la yidhaahdaa wuxuu dhintay khilaafadii cusmaan dhexdeedii ayuu dhintay oo labiyo soddonkii hijiriga markay ahayd ayuu dhintay waa sannadii cabdullahi mascuud uu dhintay laba iyo soddonkaa bacdina waxay yidhahdaan cabdullahi bn mascuud saddex iyo soddonkii ayuu dhintay calaa kulli xaal waa isku dhowaayeen yaxnu cala aalib waa u naxariisanayaa ardayga macallinku ay yactifu calayhi waa u naxariisanaya u turayaa wa yushfiqu waa u dhimrinaya ayuubu asakhtiyaaniyu bifatxi siini wa kasri taa wuxuu ku sugan yahay siinka in la kor dhigo ta'dana la hoos dhigo qaala abu cumar bnu cabdilbar sheekhii xaafid lmaqrib oo ibnu cabdilbar la odhan jiray waxauu yidhi waxa waashi kutub badan cilmina badan ayuu ahaa xagga fiqiga iyo xagga marka xadiiska mid walba ku horeeya kutubo naaficana ka tegey oo ka mid yahay kutubtiisa kitaab kitaabka leha altamhiid iyo kitaab kitaabka leha alistidkaar oo labadaba ku sharxaayo muwata'a malik iyo kutubo kale sida waxa weeye markaa jaamicu bayaani alcilmi wa fadlih wahlu majara ayuu ibnu cabdilbar kutubuu ka tegey ka mid ah waxaanu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay afar boqol iyo saddex iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay waxay isku wakhti dhinteen xaafidulmashriq isu sannad bay dhinteen waa khatiibu lbakhdaadi xaafidulmaqhrib iyo xaafidulmashriq baa la kala yidhaahdaa isku sannad bayna dhinteen afar boqol iyo saddex iyo lixdankii kaana ayuubu yabiicu ljuluuda bilbasra ibnu cabdilbar baa wuxuu odhanayaa ayuubu wuxuu ahaan jiray waa ayuub ibnu abitamiimata asakhtiyaani yabiicu ljuluuda mid hargaha iibiya ayuu ahaan jiray bilbasra basra ku iibiya bisra iyo basra labadaba waa la yidhahdaa waa magaaladii macruufka ahayd ee ciraaq ka mid ahayd walihaada qiila sakhtiyaaniyu sidaasaa sakhtiyaani loo yidhi ayuba sakhtiyaani waxa uu ka mid ahaa a'immadii sunnada ayuu ka mid ahaa axaadiistana aad u soo wariyey xagga kalena a'immada sunnada ayuu ka mid ahaa oo itibaaca iyo sunnada ku sheegan kuna adag dadka markaa ahlulahwaaga ana aad iyo aad ugu adag axaadiis fara badanna soo wariyey wuxuu dhintay boqol iyo koob iyo soddonkii hijiriga ayuu dhintay ayuba sakhtiyaani albaraacatu bifatxi ilbaa baraacadu waxay ku sugan tahay ba'da in la kordhigo masdaru baraca wa baruca bifatxi araa'i wa dammiha waa masdarkii baraca baraca arajulu ninkii baa baaric la kordhigo ama la idaa faaqa asxaabahu waa markuu ka kor maro cidda asxaabtiisa ee aqraanta la'ah markuu ka koreeyo ka kor maraa la yidhahdaa marka laba luquu sheegay baraca iyo baruca ayaeshee culamada qaarkood waxay sheegeen sida qaamuuskaoo kale inay musallas ura tahay oo barica iyo baruca iyo baraca saddexdaba inay leedahay waana isku macne waa saddex luqo xalqatulcilmi wa naxwiha xalqadda cilmiga wa naxwiha iyo waxa markaa la midkaa xalqadda loo sameeyo biiskaani laami waxay ku sugan tahay laamka in la reebo oo xalqatu la yidhaahdo laamka in la reebay ku sugantahay haadihi hiy lugatu lfasiixatu lmashhuura tani waa luqadii fasiixa ahayd ee caanka ahayd wa yuqaalu bifatxihaa laamka in la kordhigana waa la yidhi fi lugatin qaliila waxaa sidaa lagu yidhi luqa yar xakaha thaclabun waljawhariyu wahayruhuma waxaa sidaa ka xikaayoodo sheegay in kordhiga laamkuna bannaan yahay waxaa sheegay thaclab axmed ibnu yaxya iyo jawhari saaxibu saxaax wakhayruhumaa iyo culamo kaleba waa sheegeen kutubta qaarkood waxay untahey luqayatu radi'a waa luqa yaroo xun weeye macnaa fasaaxaday u diidayaan marka sida fasiixi waa in xalqa la yidhaahdo hadda marka waxa weyaan carabtu khaliijka waxay ku hadlaan xalaqa taa waxa weeye markaa qaliilka ah ama ay radii'a ku sheegayaan culamada qaarkood ama qaliile ay ku sheegayaan bay isticmaalaan oo mashhuurka ah khaliijka oo kale inay odhanayaan xalaqatulcilmi oo xalqatu tii fasixa ahaydee laysla oggolaa badiba ma isticmaalaan alrufqatu bidammi alraa'i wa kasriha lugataan erayga alrufqa waxay ku sugan tahay ra'da in la godo iyo ra'da in la hoos dhigay labadaba ku sugan tahaye lugataani waa laba luqo ama bidammi araa'i ra'da in la godo xaalay ku sugan tahay wa kasriha iyo ra'da in la hoos dhigo xaalay ku sugan tahay lugataani waa laba luqo qicidatu lmutacallimiina bikasri alqaafi waxay ku sugan tahay qicdadu qaafka in la hoos dhigay ku sugantahay waa qaabka ay u fadhiistaan waa ismu hay-ah qaab fadhiisi bay sheegaysaa almacsharu erayga macshar aljamaacatu aladiina amruhum waaxid waa kooxda amarkoodu uu mid qura yahay ayaa waxaa la yidhahdaa macshar baa la yidhahdaa oo isku arrin keliya ah ayaa waxaa la yahay macshar qowluhu wayunfiduunaha binnahaar maalintii bay fulinayaan yacni waa ku camal falayaan baa loo jeedaa ay yacmaluuna bima fiiha waxay ku camalfalayaan waxa ku sugan abuu sulaymaan alkhaaabiyu abuu sulaymaan alkhaaabi mansuubun ilaa jaddin min ajdaadih waxaa loo nisbeeyey awow awowyadiisa ka mida loo nisbeeyey awowgaasoo ismuhu alkhaaab magiciisa khaaab loodhan jiray wasmu abii sulaymaana abi sulaymaan magiciisu xamdu bnu muxamed bni ibraahiima bni alkhaaabi waa xamdu bnu muxamed muxamedkaasina ina ibraahim yahay oo ina khataab ah khataabku haddaba waa dambeeyaa siiqada hadalka waxaad mooddaa khataabku inuu dhow yahay mase dhowaa la yidhi waxaanay sheegi jireen culammadu in waxa weeye zayd ibnu khataab in loo nisbeeyo oo cumar bnu khataab walaalkii inuu ka tafiiran yahay wa qiila ismuhu axmedu waxaa kaloo la yidhi magaciisu waa axmed laakiin sida muctamadkaa magaciisu waa xamdu waxa ahaa sheekh caalima buu ahaa abu sulaymaan alkhataabi oo fiqiga iyo xadiiska mid walba ku sheegan kutubo iyo musannafaad mutacadidana waa ka tegey shuraaxdii axaadiista sharxi jirtayna waa ka mid wuxuu sharax ku leeyahay bukhaariga aclaamulxadiis baa layahay sharaxiisa waa matbuuc waa la taabacay kollay wax ka mid a wuxuu sharax ku leeyahay sunanka abi daawuud sharaxiisa waxaa layahay macaalimu sunan ee sunanka abi daawuud uu ku sharxayo waana matbuuc waa la taabacay kutubo iyo rasaa'il kalena waa leeyahay oo uu allifay oo qayb ka midi ah, kollayba ay taabacan tahay xagga madhabkana wuxuu ka mid ahaa culammadii shaaficiyada azuhriyu zuhri huwa abu bakrin muxamed ibnu muslim ibni cubaydillaahi bni cabdillaahi bni shihaab ibni cabdillaahi bni alxaaris ibni zuhrata ibni ilkilaabi bni murata bni kacbin waa u abtiriyey zuhri waa imaam weyn ayuu ahaa waa a'immadii taabiciinta ka mida ibnu shihaab azuhri buu ku caanbaxay ha yeeshee shihaab waa awowgiisa saddexaad weeye marka awowgiisii saddexaad baa loo nisbeeyey magaciisu waa moxamed ibnu muslim muslimna waa ina cubaydillaah cubaydillahna waa ina cabdillaah cabdillaahigaasaa ina shihaab ah wuxuu ahaa sheekh cilmi badan oo camalka iyo cibaadada iyo cilmiga inta mid walba ku sheegan umarada laftoodana runta ayuu u sheegi jiray waxaa la yidhaahdaa isagoo la jooga boqorradii boqor ka mida ayaa waxaa la soo qaaday waaladii tawallaa kibrahu yacni cidda looga jeedo marka cidanay ahayn buu ku sheegay boqorkii markaasuu yidhi ma ahe waa ciddaas markaasuu been baad sheegtay markaasuu maanaa been sheegayey cidduu la hadlaya waa boqorkii haddii samada laga dhawaaqi lahaa buu yidhi oo la odhan lahaa ilaahay beenta waa xalaaleeyey been ma sheegeen buu yidhi iska daa wax kale samada haddii laga dhawaaqi lahaa oo la odhan lahaa ilaahay beentii waa xalaaleeyey been ma sheegeen saan been u sheegay buu yidhi marka iyadoo beentii ay xaaraan tahay oo aan laba xalaalayn saan beenu sheegay sheegaya haddii la xalaalayn lahaa baanan sheegeen wuxuu dhintay boqoliyo markii hijrigu ahaa ayuu dhintay ama sannad ama laba san ka horreeyey ama boqoliyo shan iyo zuhri waxaa loo yidhi bani zuhra loo nisbaynayaa bani zuhrana waa qoladii nebiga sala allahu alayh wasalam raabtiga u ahaa marka qoladaas ayuu ka istiran yahay albasriyu ama albisriyu bifatxi ilbaa'i wa kasriha wuxuu ku sugan yahay kor dhigo ama in la hoos dhigo albasri ama xasanulbisri magaciisana waxaa la odhan jiray alxasan ibni abilxasan abilxasan magaciisana yasaar baa la odhan jiray mase aha nisbadu isaga kuma gaarahee cidda uu keenay hadda ayaa wuxuu ahaa xasanulbasri laakiin cid kastoo basro loo nisbaynaayo waxaa la odhan karaa albisri iyo albasri oo labada lugaa marka hore magaalada labada lugaa ku sugan in ba'da loo kordhigo iyo in la hoos dhigo labada waa lagu magacaabaa xasan albasri waxa uu ahaa sheekh caalima oo culammadii taabiciinta ka mida oo cibaadadana cibaado badan oo taqwada iyo cibaadada iyo markaysa marka aad iyo aad yacni markaa ugu badan ayuu ahaa xagga cilmigana cilmi badan xikam fara badanna waa laga soo naqliyaa waxaad mooddaa xikamka haddii cid loo garan waayo in isaga loo nisbeeyo siday u fara badan tahay ilaa ay culamada qaarkood yidhahaan tafataqat alxikmatu min lisaani xasanulbasri yacni xikmadda ayay carabkiisa ka burqatay carabkiisa ayay ka burqatay waxaa hadal xikmada oo cajaa'ib badan loo nisbaynayaa tiro male mawduuc keliya waxaa laga yaabaa in la soo naqliyo wax fara badan oo la odhanaayo xasanulbasri baa yidhi oo mid walba mid ka daranta wuxuu dhintay boqol iyo toban markii hijirigu ahaa ayuu dhintay ashacbiyu shacbi bifatxi shiini wuxuu ku sugan yahay shiinka in la kordhigo ismuhu caamir ibnu sharaaxiil magaciisu waa caamir ibnu sharaaxiil sharaaxiilna bifatxi shiin shiinku inuu kordhigayuu ku sugan yahay shuraaxiil ma aha shuraxbiilna ma aha waa sharaaxiil waxa u ahaa sheekh cilmi badan buu ahaa culammadii taabiciinta ka mid ah aadna u xifdi badan waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi hal madow hal cad kuma xariiqin yacani weliga waxba ma qoran ninka wax qortay ma ihi maa katabtu sawdaa bibaydaa hal madow hal cad kuma xariiqin weliga waxba ma qoran xadiis mar lay sheegayna isma odhan cimrigaaga maa mar lagugu soo celiyo halkaa mar baan ku wada qaybaabuud waa cajiib wuxuu dhintay boqol markuy buuxsantay hijirigu wax yar dabadeed buu dhintay tamiimun daariyu tamiimun daari mansuubun ilaa jaddin lahu ismuhu daar waxaa loo nisbaynayaa awow isaga u sugnaaday oo magaciisa daar la odhan jiray wa qiila mansuubun ilaa daariin waxaa kaloo la yidhi waxaa loo nisbaynayaa daariin baa loo nisbaynayaana waa la yidhi mawdicin bisaaxil meel xeebta ku sugan oo daariin la yidhaahdo baa loo nisbaynaya wa yuqaalu tamiimnu dayriyu addayrina waa la yidhaahdaa mansuubun ilaa dayrin kaana yatacabbadu fiih waxaa loo nisbaynayaa meel dayr la yidhaahdo uu ku cibaadaysan jiray wa qiila khayru daalika sidaa si aan ahayna waa la yidhi sababta nisbada ayaa xoogaa khilaaf ku jira waqad awdaxtu اlikhtilaafa fiihi fii awali sharxi saxiixi muslim waqad awdaxtu اlikhtilaafa fiihi wuxuu imaamu nawowi yidhi waan caddeeyey khilaafka laysu khilaafay nisbadiisa fii awali sharxi saxiixi muslim kitaabka saxiix muslim sharaxa aan sharxay awalkiisaan ku caddeeyey buui yacnii axaadiista ugu horreeya waxaa laodhan jiray tamiim ibnu aws ibnu khaarija ayaa laodhan jiray kunyadiisana abuu ruqayah ayaa laodhan jiray abuu ruqiya ma aha oo qaafku ma hoos dhigna abuu ruqayah waa musaqar ruqayah wuxuu dhintay afartankii markay hijrigu ahaa ayuu dhintay waa saxaabi saxaabadii nebiga sala allahu alay soo wariyey sulaym ibnu citrin bikasri alcayni almuhmala wuxuu ku sugan yahay caynka in la hoos dhigo caynkaasoo kii aan dhibcaha lahayn ahaaday waa dabdun bilxuruuf wa iskaani almusannaati ta labada dhibcood leh fawqu oo xagga kore ku leh waa ta'dee waa korkulabalay ta'da weeyaane in la reebo ayuu ku sugan yahay oo citri la yidhaahdo waa sulaym ibnu citri ibnu salama attujiibi waa nin imaamu faqiiha oo masarna qaadi ka ahaan jiray waxaa lo odhan jiray annaasik kii caabidkaa baa lo jiray naasik maxaa loo yidhi yacni cibaadadiisu siday u fara badnayd daraaddeed aadkii aadka u cibaadada badnaa ayaa naasik loo yidhi annaasik loo odhan jiray yani waxaa la soo naqliyaa aynu ku soo aragnay kitaabkabe inuu qur'aanka markaa habeenkii de dhowr goor dhamin jiray wuxuu dhintay shan iyo toddobaatan marka hijrigu ahaa ayuu dhintay addawraqiyu bidaalin muhmalatin maftuuxa wuxuu ku sugan yahay daal aan dhibic lahayn oo la kordhigay uma waawin saakina dabeedna uu ka dambeeyo wow reebban uma raa'in maftuuxa dabeedna ay ku xigto ra' kordhigan uma qaafin dabeedna qaaf ku xigo uma yaa'in nasab yacni ya'dii yaa uu nasabka ahayd ay ku sii xigto qiila innahaa nisbatun ila alqalaanis la yidhi waxaa nisbaynayaa ila baalo madaxa la gashan jiray baa qaraanista markaa la odhan jiray qaraanistaasaa loo nisbeeyey dhaadheer ee lagu magacaabi jiray addawraqiya taasaa markaa waxbaa loo nisbeeyey wa qiila kaana abuuhu naasikan waxaana la yidhi aabbihii wuxua nin caabid ah ay caabidan wa kaanuu fii dalika azamani yusammuuna annaasika dawraqiyan waxaynay wakhtigaa gudihiisa ahaan jireen qaar ku magacaaba ruuxa caabidka dawraqi bay odhan jireen yani halkaasay u nisbayn jireen waxaa laga yaabaa in caabidiin badani joogi jirtay sidaas aawadeedna eedna siaa ugu nisbayn jireen wa nisbatu ilaa dawraq ama haddii aan makaanka la odhanay la yidhaahdo yacni sifo gaaroo ku sugnayd ama markaa wax gaaray xidhan jireen in loogu nisbaynayo calaa kulli xaal aqwaal baa la geliyey in makaan loo nisbaynayo iyo in wax la xidhan jiray loo nisbaynayo iyo in cibaadada loogu magacaabay oo loogu nisbeeyey wa nisbatu ilaa dawraqa beled dawraq la yidhaahdo oo beldatin bifaris faris ku sugan ayaa loo nisbeeya la yidhi aw hayriha ama meel kale ku sugan cala kulli xaal waa nisbo nisbatun ilaa dawraq mansuur bnu zaadan bizaayi wa bidaali almucjama wuxuu ku sugan yahay za iyo daalkii dhibicda lahaa wuxuu u odhan waayey waa bizaayi almucjama wuxuu u odhan waayey marka dabdun bilxuruufi la sameeyo oo bizaayi la yidhaahdo oo ya'daa la qoro ra' kuma dheehgelayso waayo dee ra'dii sidaa uma qormayso marka waxa weeye qoraalka bizaayi la qoray ayaaba tamyiis ugu filan marka uma baahna almucjamati in la raaciyo waa saas nin marka waxa weeye siqa ah oo caabid ah buu cibaado badan aad iyo aad u cibaado badan qarnigii labaad buu noolaa axaadiistana waa soo wariyey oo asxaabu lkutubi sitoo dhan baa wax u wariyey mansuur ibnu zaadaan waxaanu dhintay boqoliyo hijriga ayuu dhintay boqoliyo hijriga ayuu dhintay qowluhu yaxtabi waa dooyeensan jiray ama waa digri xidhan jiray ay yansibu saaqayhi wuxuu taagi jiray labadiisa addin yacni dhudhumadooda rugagu taagi jiray wa yaxtawii calaa multaqaa saaqayhi wa fakhidayhi biyadayhi waxaanu ku soo koobi jiray oo ku soo ururin jiray xoogga addimadu halkay ka kulmayaan iyo wa fakhidayhi labadiisa bawdaba biyadayhi labadiisa gacmood ayuu ku soo ururin jire oo kusoo qaban jiray aw bihawbin ama mar uu kusoo xidhi jiray yacni waa ku doonyeysan jiray ama gacmihiisa ama mara ayuu ku doonyeysan jiray waalxubwatu iyo waalxibwatu bidammi alxaa'i wa kasriha waxay ku sugan tahay xa'da in la godo iyo in la hoos dhigee luqataani waa laba luqo hiya daalika alficlu waa ficilkaas ixtibaaga ah ee odoonyeysiga ah ama digri xidhka ah ayaa waxaa la yidhaahdaa xubwa ama xibwa alhadramatu hadramadu wuxuu ku sugan yahay bidaali lmucjama daalkii dhibicda lahaa buu ku sugan yahay hadrama waa si aan loogu qaadan in daalku bilaa dhibic yahay surcatu alkalaami alkhafiyi hadalka khafiga ee hoos loo odhanaayo in lagu degdegaa la yidhaahdaa aad loo dedejiyey hadalka ayaa hadrama la yidhahdaa waatay odhan jireen culammadu sharu lqiraa'ati alhadrama qiraa'o waxa ugu shar badan yani ugu yani markaa hoosaysa xagga fahamka iyo xagga sawaabkaba ta ugu badan tadaburkiina waa ka fogta halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka